bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu kitaab اlxuduudi xuduuddii axkaamtii ku saabsanayd kitaabkeedii weeyaan meeshan ama mabaxadkan alxuduudu jamcu xaddin waaye xad oo la jamciyey luqatan almancu weeyaan celin joojin xuduudda marka waxaa sidaa loogu bixiyeyna limancihaa min irtikaabi alfawaaxish fawaxishtii in la koro ayay qofka ka sajrinaysaa oy ka celinaysaa wazaanii calaa darbayni xuduuddu marka wuxuu ka bilaabay zinada ayb oo iyada marka zinadii iyo sariqadii iyo qadafkii iyo shurbulmuskir ama khamradii cabiddeedii weeyaan waxaa kaloo lagu daraa axkaamta xiraabada buqaadda xiraabada iyo buqaadda iyo riddada taariku salaadkana waa kusii daraan aduu inahaasuu marka uga hadlaa ayb wazaanii marka xaddu zinaa buu ka bilaabay wazaanii zaanigu calaa darbayni kan zinaysanaya calaa darbayni laba nooc korkood iyuu ahaaday muxsanun mid muxsan ahoo ixsaan ku sifaysan wagayru muxsanin iyo mid aan muxsan ahayn muxsan iyo hayru muxsanay u qaybsantaa qofka zaanigu muxsan buu noqonayaa ama hayru muxsan qofku marka muxsan wuxuu ku noqdaa ama shuruud ulixsaan waxay tahay alcaqlu wاlbuluuqu wاlxuriyatu wاlisaabatu binikaaxin saxiix afartaas shardi marka la helo waa muxsan zaanigii qofkii intaa laga helo ayb alcaqlu cunugii yaraa iyo majnuunkii iyo ah, waxaan ujeedaa majnuunkii baa baxay caqligii ku baxay junuunkii majnuun muxsan ma noqdo walbuluuqu qaangaar cunug yar isagana muxsan ma noqdo alxuriyatu addoon isaguna muxsan ma noqdo ayb oo isaga addoommada wax rajmi a ah male ayaga ayb kulligood axkaamtooda waxay tahay eh, jaldi un shardiga afaraadna alisaabatu binikaaxin saxiix nikaax saxiixa inuu wax ku asiibo haddii uuna waxba ku asiibin nikaax saxiixa muxsan ma aha ayb naag waa guursaday laakiin uma tegin markii la rabay wuxuu yidhi naagtan ani waa guursaday laakiin isuma tegin waana mumkin oo waa suurtagal waa laga yeela haddii aysan mumkin ahayn suurtagal aynan ahayn ilmo inuu leeyahay oo kale naagta ilmay u dhashay mana taabanin suurtagal maaha taas oo kale binikaaxin saxiixinna waxaa baxaya nikaax faasid ah ninkii nikaax faasida ah ama nikaax shubha ku jirta wax ku wadiyo oo ku wax ugu tago maahan muxsan isaguna nikaaxa oo wax ku nikaax saxiix inuu ah nikaaxu inuu saxiix ahaadaa shardi ah ayb ixsaanka marka afartaa shardi buu leeyay alcaqlu wاlbuluuqu wاlxuriyatu wاlisaabatu binikaaxin saxiixin islaamnimo shardi uma aha gaalku muxsan waa noqon karaa maxaa yeele nebiga laba yahuud ah ayuu jaldiyey ayuu rajmiyey nin iyo naag yahuudo iska zinaystay ayuu nebiga dhagax ku dilay axaadiidteedana marka riwaayaadkuna waxay sheegayaan waqad axsanaa inay labaduba muxsaniin ay ahaayeen marka islaamnimo looma shardiyo muxsannimada ayb sidaas ooga marka sida xooga badan waa sidaasaa darteed ma loo shardinninba ayb wazaanii zaanigu calaa darbayni laba qaybood korkoodii u ahaaday ama uu ku yimaadaa muxsanun muxsan inuu yahay wagayru muxsanin iyo muxsan inuusan ahayn falmuxsanu muxsankii xadduhu xadkiisu alrajmu weeyaan rajmi dhagax in lagu dilow wakayrulmuxsani hayrulmuxsankiina xadduhu xadkiisa mi'atu jaldatin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad musaafurintiisa <coughs> xaggee loo musaafurinaana ilaa masaafati alqasri meel salaada lagu gaabiyo oo kale meel yacnii safar ah ayb labadoodii marka la kala qaaday axkaamtana waa ku kala duwan yihiin muxsanka xadkiisu waa rajmi ayb dhagax in lagu dilo rajmigaasuna qur'aanku awalku jiri jiray markii dambena waa la nasakhay qur'aan ahaan laakiin sunnadii nebiga ayuu ka mid noqday oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalama wuxuu rajmiyey maaciz haamidiyadii naagtii alimra'a min juhayna almar'atu min juhayna ahayd wuxuu rajmiyey labadii yahuudi rasuulka salى اllahu alيyه ali waslm waa rajmiyey ayb waqaa'icdaasoo dhan marka nebigaa sameeyey abubakr cumar cuثmaan cali sidoo kale khulafaa uraashidiinna waa sameeyeen cumar radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa haddii wakhti la gaaro aayaddii rajmiga waa soo degtay qur-aankay ku soo degtay waa akhrinnay haddii waxaan ka baqayaa buu yidhi akhshaa in daala cala annaasi zamaanun dadku haddii wakhtiga uu ku dheeraado waxaan ka baqayaa buu yidhi inay markaasi ay inkiraan rajmiga qof ummaddan ka mida inuu rajmiga inkiro nebigii baa rajmiyey saasuu sheegay marka warajmu xaqun rajmigu waa xaq hadduu qofka qirto ama afar markhaati ay furaan ama uurba la helo naagta ay uur leedahay tan ma daarname Eh, marka rajmigii marka saas isaguna ku jiraa uu ku sugan yahay eh, madhabku marka wuxuu qabaa rajmi bis in la rajminaayo oo aan loogu daraynin boqol karbaashi laakiin xadiidkii cibaadata bnu saamid wuxuu ahaa ahayibu biاhayibi wuxuu leeyahay jaldu mi'atin wاrajmu boqol jeedal in lagu dhufto haddana la rajmiyo oo labada layskugu daro calina sidaasoo kale uu sameeyey maalin qamiisuu jeedlay nin zinaystay jimcadiina waa rajmiyey markaasuu yidhi jalatuhaa bikitaab illaahi wa rajamtuhaa bisunnati rasuulillahi sal l slam waxaan ku karbaashay buu yidhi qur-aanka ilaahay ila qur-aanku azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda buu leeyahay mana la kala qaadin qur-aankii zaani zaani kama reebin taas marka jaldigu waa qur-aankii buu yidhi sunnadana waa rajmigii saasaan ku rajmiyey ayb bacdi lmadaahibna sidaasay qabaan laakiin madhabka alimaamu shaafici oo kitaabkuna uu ku qoran yahay sidaa isagu ma qabo haddii mar rajmi cuquubadu ay gaarto jeldigu waa iska dhacayaa qisadii maacis iyou keenayaa marka maacis lama rajmi lama jeldinin waa la rajmiyey bisun naagtii kale iyadana qaamidiya naagtii eh, ninkii qowsaarka ahaa ee naagta uu ninka ariga u raaci jiray naagtiisa ka zinaystay waa kii nebiga yidhi fain ictarafat farjumha ma dhihin marka jeedal kadib rajmi nebiga ma dhihin sala allahu alayh ali wasalam marka adigo axaadiidtaas baa faraha badan bay marka labadii yahuud sidoo kale iyagana lama jeldinin waa layska rajmiyey axaadiidtaa faraha badan waxay tilmaamaysaa jeldi inaan la samaynin marka jeldigu waa mansuuqoo kale u ka dhigaya marka sunnadaanaana lagu nasakhay saniica marka sidaas oo kale waa culimmada saan qabto ayb wagayru اlmuxsani marka rajmiga iyo in la ysku daro jeldigana sidaasuu yahay inaan la ysku darinna waa la yeeli karaa wagayru اlmuxsani gayrulmuxsankii xadduhu xadkiisu mi-atu jaldatin boqol jeedal waa isaga iyo wa taqriibu caamin sanad musaafurintiis waa haddii xor uu yahay addoon haddii uu yahayna afartan waa konton karbaash waa iyo lix biloodoo la musaafuriyo kulli nis nis baa looga dhigaa nacam ayb facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab waxa la nusay karaana waa rajmi maahane waa jaldi un keliya ila dhagax laysku dil nus lagama dhigi kara nacam marka iyagu dil dhan maba lahaba addoommuhu wataqriibu caamin marka musaafurintaas xabsi waa laga dhigi karaa mar haddii qofkii la xabiso oo dadkii laga celiyo meeshii uu joogi jiray iyo mukhaaladadii dadka in laga celiyo waa hadafku ayb addoon haddii uu yahayna markaa haddii la gado taqriibkii waa xasilayaa laftirkeeda ayb naag haddii ay tahay waxa zinaystayna maxram in lagu daro waa ayb oo lala musaafuriya marka wa taqriibu caamin ilaa masaafati اlqasri masaafatu اlqasri intii ka ah wa sharaa'idu اlixsaani ixsaanka shuruudihiisa arbacun afar weeyaan albuluuqu qaangaar wاlcaqlu caqli wاlxuriyatu xornimo iyo wawujuud اlwaط'i jimaac helitaankiisa fii nikaaxin nikaax dhexdiisa ou ku dhaco nikaaxa oo saxiixin saxiixa nikaax saxiixa marka wuxuu uga ixtiraazayaa ninkii zina wax ku wadiyey ninkii nikaax shubhaa wax ku wadiyey iyo kulligood muxsan maahan qofkasaayb wاlcabdu addoonka iyo wاlamatu addoontuna xaduhumaa xadkooda nisfu xadi اlxuri xurka xadkiisa barkiis waa marka labaa xorku hadda marna dhagaxaa lagu dilaa baa layidhi marna jaldi waayo kii la kala bari kara unbaa marka xad iyaga u noqonayo midkaan la kala bari karinna xad ma u noqonayo ayb wawujuud lwaطi markuu leeyahayna wuxuu shardi uga dhigay marka waxaa shardi u ah in waطi la helo waطigaasina marka inuu qubulka uu ka dhaco horay gadaal maya naam hadduu naag nikaaxsado gadaal uga tago wax muxsannimo kama xasilayso naam ixsaanku wuxuu ku imaanayaa in horay markaa yacnii uu xashafadiisii inuu geliyo naagta qubulkeeda ayb taasaa marka ixsaanku xasila wa xukmu liwaadi liwaadka xukunkiisa iyo wa ityaani lbahaa'imi xoolaha oo loo tagana ka xukmi zina oo kale waayu yidhi zinada xukunkeeda liwaadku waa sidaas nacam xukunka liwaadku waa sidii zinadii oo kale ninkii haddii uu qof nin liwaad ku sameeyo hadduu muxsan ahaana dhagaxaa lagu dilaa oo hadda ka hor nikaax saxiixa oo wax ku soo taabtay haddii uu doob ahayna boqol karbaashaa lagu dhufanayaa sanadna la musaafurinaa sidii zinadoo kale faacilka isaga sidaasaa la yeelaa ninkii sameeyey mafcuulu bihigana kii lagu sameeyeyna kan lagu sameeyey isagu mar walbaa boqol jeedal uu leeyahay nacam iyo musaafurin male isagu rajmi ma lahaanaya nacam adharu qowlay ashaafici sidaasaa culammadu ay ku sheegeen nacam ayb faacilka iyo mafcuulka marka saasay kala noqonaya leanna xadiidka sheegaayo oo dhahaayo man camila camala qowmi luuطin faqtuluu lfaacila wاlmafcuula bihi ninka camalu qowmi luut sameeye dila isaga iyo kan lagu sameeyey daciif weeyaan xadiidkaas marka nacam oo a'immada xadiidka waa weyn waa daciifiyaan xadiidkaas bahiimada iyadana sidoo kale xadiid baa ku soo arooray ninkii xoolo u tago isagana dila neefkii u tegayna dila isna waa daciif nacam binaan calaa daalika marka liwaadku marka culimmada agarkooda ama saxaabada fataawooyinka laga haayo waxay u badan tahay xadduhu xaddu zina zinada unbau ku xad yahay wa ityaani اlbahaa'imi bahaa'imta oo loo tago bahaa'imta iyada loo tago zina maahan tacziir baa ka waajibaysa nacam minhaajkana alimaamu nawowi macnahaasuu sheegaa nacam xaddu zina bahiimo loo tagay ka waajibi maysa nacam ayb ee xoolaha qofka haddii uu xayawaan u tago isaga marka tacziir buu leeyahay imaamka ayaa tacziir ku samaynaya nacam tacziir u qalanto falkan uu sameeyeyoo kale ayuu casirayaa nacam wixii markaa tacziirtuna qadar ma leedahay mase ma laha khilaaf baa ku jira nacam ayb madhabkana bahiimada qofkii u tago xadkiisu xadu zina inuusan ahayn baa raajix ka ah nacam ayb isaga marka halkan saas uu doortay laakiin shaarixanna marka waa sheega oo ibnulqaasimka waman ataa bahiimatan xudda kamaa qaala almusanifu laakina araajixa annahu yucazaru sidaasaa marka raajixa nacam in la tacsiirayo yaa raajixa marka marjuuxii buu ku socdaa marka abumusannifka alqaadi abu shujaac waman waطica qofkii waiyo fii maa duuna alfarji farjiga meelaan ahayn qofkii naagtii uga tago cuzira isaga la tacsiirayaa nacam gadaal buu uga tegey meelo kaleu ka isticmaalay ayb qubulkii iyo farjigii ugama tegin cuzira waa la casirayaa nacam walaa yabluqu bitacsiiri tacsiirtana kuyacnii eh, laku gaari maayo adna alxuduudi xuduud meesha ugu yar xuduud meesha ugu yar meeqa waayana afartan xuduudda meesha ugu yar لأnna xad اlkhamri waa arbaciin afartan lama gaarsiinayo marka soddon iyo sagaal meelahaas waa sida shaaficiyadu ay ka qabaan tacsiirta macnaheeda tacsiirta marka madhabku wuxuu qabaa in aqalulxuduud aan la gaarsiinaynin xadiidna waxaa soo arooray laa yujladu fowqa casharaةi ilaa fii xaddin min xuduud الlah ma ayb hadalkiisuna marka xadiidkaas aad buu u fara badan yahay xadkan maxaa laga wadaa war badan baa ku jiro ayb marka qaar tobankaasay ku gaabsadeen toban ulood ka badan tacsiirta lama gaarsii karo qaar waxay yidhaahdeen ilaa aqalu xuduud waa la gaarsii karaa imaam maalig oo kale wuxuu yidhi tacsiirta jariimada qofka ou galay yaa ayay ku cabiran tahay jariimada ou galay jariimo foolxun hadday tahay boqol karbaash waa la gaarsii karaya uleeyahay hadba isaga dembiga uu galay ibnu taymiyana baxi dheer buu mas'aladan ka baxiyey isagu wuxuuna ku tegey xadiidkan laa yujladu fowqa casharatin ilaa fii xaddin min xuduud illaah xaddin min xuduud illaah waxaa laga wadaa buu leeyahay marka macsida la gelayaaba xuduud ah nacam waman yatacadda xuduud allaahi iyo qur-aanka waata lagu arka nacam wixii ilaahay xarimay oo dhan waa xuduud waa in la dhaafa lama ogola marka isaga wuxuu leeyahay tobanka jeedal waxaan looga badin karin wixii aan macsi ahaynoo aadaab iyo wixii lamida ah. qofka cunugiisuu rabaa inuu edbiyo wixii ku saabsan ta'diib noocaasoo kale ah oon macsi iyo gaarsiisnayn toban ka yar in lagu dhufto w inaan looga badinin ee xadiidkan ma sheegayo uu leeyahay isaga wax allaale wixii xuduuddii shanta ahaa ka soo haray ama qaybihii xuduudda aan hadda kitaabkan ku baxsinayna wixii ka soo haray toban waa in looga yareeya sidaas maahan buu leeyahay fahamkiisa waxaana la hayaa buu leeyahay saxaabada ficilkooda cumar sabiiq ibnu cislin ninkii la dhihi jiray ee qur-aanka mutashaabihaadkiisa raacraaci jiray boqol karbaashuu ku dhuftay cumar xuduud mau galay marka ninkan zinana kuma dhicin kuma dhicin qadafna ma samaynin sariqana ma samaynin marka xuduuddan la yaqaanay ma unan samaynin maca daalika boqol buu ku dhuftay aa marka xadiidkan marka marka wuxuu leeyahay eh, xadiidkan waa ta'diibka wixii ku saabsan toban ka yar in laga dhigo laakiin wixii macsi ku saabsan maba ka hadlaayo uu leeyahay man intii marka qadar waxaa laga dhigi karaa oo imaamka u arko maslaxadiisu waxaan inay ku istaagaysa dhibkan xataa haddii u arko dil qofkan shartiisu inaynan si kale ku istaagaynin ilaa in la dila maahana in la dilo <clears throat> tacsiir ahaan loo dilaa bannaan markaa wuxuuna markaa deliil uga dhigtaa <clears throat> xadiidkii idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu اlaakhira minhumaa laba nin haddii dadku ay la mubaayacoodaan <clears throat> inta amiirkii dhinto dadkii baa laba qof la mubaayacooday kii horreeyey maahane midka dambe dila ayuu yidhi nebigu sal l slm faqtuluu alaakhira minhumaa kaa'ina man kaan ciddou doonaba ha ahaado ninkan hadda maxaa loo dilaa marka xuduuddan mau galay oo hadda aan ka hadlayna naam qatligiisu tacziir waayuu yidhi marka ibnu taymiya ayb haddii marka uu imaamka u arko qofkan shartiisu si kale inaynan ku istaagayn inay dhib badnaanayso oo mujtamacii inuu dhib u keena laga yaabo isaga in la dilaa markaasi yacni ay noqonaysaa dadkii si ay shar badan uga badbaadaan ayb de umuuraha tacsiirta marta umuur masaalix iyo cilmi u baahan iyo dadkii ahlucilmiga imaamka uu kala tashto u baahan waa cumar wuxuu kala tasha jiray muhaajiriintii hore waa kala tasha jiray laakiin koox walba hadday tidhaahda maalan annaga waxaan u aragnaa qofkan inuu fasaad keenayo oy disho kooxdii kalena sidoo kale mid bay qabsanaya waa dilay iyadana fasaadaan u aragnaa bay dhahayaan waxaasna diin ilaahay maaha mana faraayo diinka alle sidaasna ayb ee dad arrinkooda muntadam uu yahay oo nadaamsan yahay oo yacni markaas amiir ama imaam markaas leh arrinkooduna uu mid yahay inuu kala tashto marka masaalixda dadka ahlulxalli walcaqdiga kadib wixii lays yidhaahdo war ninkan dhibkiisa si kale loogama baxsan karo sidii markaa ay noqon karto in lagu qadaro ayb waman wadica fii maa duuna alfarji qofkii ka wadiyo haweenay ugaga tagaa cusira waa la tacsiirayaa walaa yabluqu bitacsiiri tacsiirtiina la gaari maayo adna alxuduudi xuduud meesha ugu yar zinadii marka maxay ku sugnaataa iyada marka zinadu laba shay bay ku sugnaataa ima bilbayinati wa ima biliqraari bayine amase iqraar oo qofka haddii uu zinadii qirto uu yidhaahdo waa zinaystay qof caaqilana uu yahay aan waalnayn oo mukrah ounan ahayn mukhtaar uu yahay uu doortay xadkii marka waa waajibaya iqraarkaasi marka inuu afar jeer noqdo miyaa shardi amase hal mar hal mar haddii uu noqdo waa ku filan yahay maxaa yeelay labadii dadkii yacnii naagtii qaamidiyada ahayd hal maray qiratay ninkii kale markii nebigu uu yidhi waqdu yaa unays fain ictarafat waqdu yaa unays <coughs> ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha hadday qirata rajmi afar jeer hadday qirata nebiga ma dhihin mujarad hal iqraar waa iskaga filan yahay qisadii maacis laakiin waxaa ku jirtay afar jeer inuu nebiga iska daba celiyayo ou qirtay bal riwaayada bukhaari waxay leedahay falamaa shahida calaa nafsihi arbaca maraatin marka madaahibta gobol waxay leeyihiin iqraarka laftirkiisa inuu afar jeer soo noqnoqdaa shardi ah xanaabilada oo kale qaar kalena waxay sii dhahayaanba iyagu waxaa la rabaa oo shardi ah in afar majlis uu ku kala qirto mar buu qirtay iska tagaa laleeyay berribu haddana maxkamadda yimid waa qirtay haddana berri danbuu yimid waa qirtay marka afaraad baa marka rajmigu imaanaya laakiin waxaasoo dhan madhabtu waxay leedahay hal mar waa ku filan yahay iqraarka haddii qofka uu zinada qirtana si allaale sida xadka looga baaji karo in lagu dadaalo waayo oo nebigu markuu ninkii maacis ahaa u yimid oo waa zinaystay yidhi waa ka jees jeestay rasuulka haddana markaa bika junuunun war ma waalan tahay ma waalni zina ma taqaanaa buu yidhi hal tacrifu zina haa waa aqaanaa ninka waxa uu naagtiisa xalaasha uga tago aan uga tegay yidhi aniga naagtaan si xaaraan zina marka waa aqaanaa markaa nebigu aad buu ugu celceliyey ilaa nin oo saxaabada ka mida ah uu istaagay oo uriyey sankiisa afkiisa bal in qamri iyo waxaa uu ka soo uraayo si xuduuddu intaas ay uga baaqbaaqato marka xuduud iyada tajasus ma gasho dadka guryahooda in la galo oo la dhegdhegaysto oo bal inuu zinaysana in kale ha ogaado wax sharci amaa ah, kii yimid ayaa say uga baaqatay oo lagu dadaalaa nacam ayb oo nebiga uu ka warwareeganayaayuu leeyahay war ma zina ma taqaanaa amaadan sinaysaniniyo la leeyahay nacam ayb dadkii marka in laga keeno cuquubada maaha cuquubada markay soo muujibkeedii markuu soo baxo unbaa cuquubadii ay imaadaan nacam in la raaraadsado xaq uma leh nacam ayb laa imaam baan xaq u lahayn laa dad xisbe ahan xaq u lahayn xisbada mid waxaa wax xaq u leh male taas kale ayb afar markaatiyana zinadu waa ku waajibtaa oo waa ku sugnaataa ayb afarta markaatidaa marka maxay furayn afar nin wey afartoodu marka maxay ka markaati noqonayaan in ninkan dakarkiisa haweentan farjigeeda uu ku dhex jiray inay saas arkaayeen haddii aynan sidaa arkin markhaatidooda iyaga ayaa waxay noqonayaan siddeetan jeeda lagu dhufananayo saddex nin hadday markhaati furtoo mid afaraad la waayo ninkiina uusan qiranin zinadii saddexdoodii marka waxaa lagu dhufanaa marka siddeetan siddeetan maxaa yeele nin bay zina ku sheegeen wax markhaatiyana ma haayaan waa marka xadulqadaf baa markaas imaanayo waajibayo waxay ka markhaati furaayeen xadiidka sidau tilmaamay dakarka ninkaani naagtan farjigeeda inuu ugu jiro sida kalmiili fi اlmukxulati nacam qoriga lagu indhakuusho dhalada indhakuushaa sida ugu dhex jiro kale wax kale lagama yeelay hadday si kale yidhaahdaan ama iyagoo isku fadhiyaan arkaynay iyo ma anfacaya nacam ayb iyagii baa marka xadulqadaf lagu dhufanaa aadaa loo adkeeyey marka maxaa yeelay zina heerkaas gaartay de mid dadka in lagu fasaadiye loogu talagalay nin intaa iyadoo afar qof arkayso zinadaa meel bannaana ku samaynayo ama meel yacni laga arkaayo nin soo dhigtay waayb marka isagii dadkiibuu ku dhiiri gelinaa zinadii waa in xuduuddii marka taasay ku sugnaataa uurka naag aan nin lagu ogeyn uur lagu arkay ma ku sugnaan kartaa cumar xadiidkiisii waa ku jirtay oo zinadu waxaa waxay ku sugnaataa buu yidhi walxabalu uurkii uur inzina kuxadkii uu ku sugnaanayo ayaa cumar uu sheegay wax ku inkirayna ma jirin saxaabada laakiin naagtii uur kale yeelatay iyadoo aan nin lagu ogeyn ama addoon aan ahaynoo sayid aan lahayn taas iyada marka hadday sheegata laakiin wax xuduud xadkaasi looga riixo haddii ay sheegato waa laga dhaafaa xadka oo maalan hadday tihi aniga waa lay qabsaday waa lay xoogay uurkan marka xooguu ku yimid farha laga qaadaya لأن الxduuda tudraأu bالشhuبهaaت amase waxay tidhi nin baa igu qaldamay naagtiisa u imoodayo ii tegey marsaas iigu tegey shubho in lagu wadiyey sheegatay haddii marka shubho ay sheegato ama ikraah waa laga tegaa dee laakiin iyadoo uur leh uurkeedii bannaanka u soo baxay ay leedahay marka ninna aysan ahayn wax shubha aynan sheeganin xadkii waa lagu samayn karaanayb waxyaabaha marka xuduudda lagu dar-iyo waxaa ka mida zinaduba inay xaaraan tahay qofka inuusan ogeyn nin hadda dhow soo islaamay waa soo islaamay wax uu ka warqaba male sharcigan axkaamtiisa ma kala yaqaan naag oo iskala noolaay buu iskala nool yahay ayb sida gaalada ka jirta oo kale ayb waa iskaga tagaa ninkii waa muslin mar dhow soo islaamay laakiin war uma hayo waxaan islaamku inay xaaraan ku tahay in kale ma oga waa la soo qabtay zinadii baa lagu arkay qofkaasoo kale ma la xadayo nacam waa loo sheegaa taxriimkeeda ka tag baa leeyahay marka kadib hadduu zinaysto markaas waa la haddii ay ku sugnaatay zinadii cuhmaan baa waxaa loo keenay naag zinaysatay markaasuu rajmigeedii buu amray waa qiratay cali baa wuxuu yidhi waxaan u malaynaa naagtan ictiraafkeedu inuu yahay ictiraafa man laa yacrifu taxriima zinaa qofaanba aqoonin zina xaaraan inay tahay sidii iqraarkeedoo kale qiranaysaa naagtan markaasaa la ogaaday waxaa la ogaaday zinaba inay xaaraan tahay inaynan ogeyn waa la iska dhaafay laakiin cuquubada hadday ka jaahil tahay cuquubada dhagax isku dilid iyo inay ka ratibmayso ma oga laakiin zina inay xaaraan tahay waa ogaayeen waa la xadaa markaas naam taxriimka zinada unbaa muhiima in la ogaada maahane cuquubada ogaalkeeda wax xuguna iyada kuma dhisnaanaysa naam ayb cuquubadan marka dadka qofka labada iska sinaysatay midna hadduu doob yahay midna uu yahay muxsan nin walbaa waxaa la siinaa wixii uu sharcigu xadkiisa uu ka dhigay gabar buu ka zinaystay isagana nikaaxu wax ku soo asiibay hadda ka waa muxsan isaga waa rajmi gabadha uu ka zinaystayna waa boqol karbaash iyoiyo sanad musaafuriskiisa ayb qofku marka wuxuu ku noqon karaa muxsan islaamnimo looma shardiyaan dhahnay gaalada laftirkooda muxsaniin waa noqon karaan marka laba gaalo ah nin maalan nin gaal ah yaa zinaystay nikaaxuuna soo maray maxkamaddii baa la keenay islaamka ayay yimaadeen iyaga iskood ku yimaadeen ana la xukumay dhaheen rajmi baa marka uu leeyahay ninka ayb maxaa yeelay muxsan ahaan baa loo cabiraa nikaa maxaa yeelay ankixatu اlkufaari saxiixatu cala saxiixi ayb sida saxiixa marka gaalada nikaaxoodu waa saxiix naam wixii iyaga ay nikaax u yaqaanaan waa nikaax naam hinduu hadduu ahaa ama buudiiste ou ahaa ou soo islaamo isagay naagtiisa ay soo islaamaan awalna ayaga diinkooda ay isku qabeen wax uun yacnii laba qofoo isqabta ay ahaayeen waxay isku dhaleenoo hore waa waxay dhaleen nikaaxooduna waa u saxiix naam hadduu ninkaas zinaysto zaanilmuxsan waay naam oo nikaax hore wax ugu tegey baa la leeyahay nacam xadkii marka zinada meeshaas uga baxay marka faslun fii xaddi اlqadfi qadafka xadkiisiiba u fasal yahay ayb alqadfu alramyu weeyaan ganid sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa alramyu biالzina calى jihati الtacyiir alramyu bizinaa zino la gano oo qofka lagu tuuro calaa jihati tacyiir sida loogu tuurayana waa ceebayn darteed meeshaa marka waxaa baxaya alramyu bigayri zinaa qadaf maaha isaga ninka tuug buu yidhi maalan waa la tacsiira maahan hadda siddeetankii jeedal maya siddeetan xadulqadafku isagu qadafku waa in zino laysku tuuraa shardi calaa jihati tacyiirna waxaa baxaayo wixii aan tacyiir qasadkeedu aynan ahayn calaa jihati shahaada maalan markhaati fur ahaan afar waayo markaasu afartoodii ninkan waa zinaystaan markhaati saasaan ka nahay dhaheen afartoodii qadaf baa ku waajibaya ma la dhahayo leanna calaa jihati tacyiir maana waa calaa jihati shahaada waidaa qadafa waxaana loo jideeyey xadulqadafka acraadda muslimiinta in la ilaaliyo oo dadka muslimiinta cirdigooda inaan lagu xadgudbin sida loo reebay in naftooda lagu xadgudbo maalkooda in lagu xadgudbo sida loo reebay ayaa cirdigoodana in lagu xadgudbo loo reebay oo aan la dhihin marka yacnii saasaa tahay iyo hiblaaye saas waaye iyo kansa waxaa inaan la dhihin waidaa qadafa haddii uu qadfo hayrahu hayrkiis haddii uu qadfo bizinaa zina uu ku qadfo ku tuuro ku gano fa calayhi korkiisa waxaa xadulqadfi qadafka xadkiisii baa dushiisa ah ayb qadafkii xadkiisii ayaa dushiisa noqonaya biamaaniyati sharaa'ida sideed shardi macooda sideed shardi marka la helaa xadulqadafka uu waajibaa alaaatun saddex oo minhaa sideedda ka mida filqaadifi bay ku dhex jirtaayoo laga feeriyaa ninka wax qadfayo wa huwa saddexdaasi an yakuuna inuu ahaado waayo qofka qaadifkaa baaliqan qaangaar cunug yar baa naag wuxuu ku yidhi zaaniyad yahay waa la iska canaanana un maahan xadulqadaf ma imaanayo caaqilan inuu yahay nin waalan baa wax caayey qadaf sameeyey maka waxaysmaayo wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin waalidan waalid inuunan ahaanin lilmaqduufi midka la qadfay inuusan u ahaanin waalidkii baa wiilkiisii ama gabadhiisii qadfay nacam ee waalidkan marka wiilkiisii ama gabadhiisiiba u qadfay siddeetan ha lagu dhufto ma la dhahayo nacam wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin alqaadifu midka wax qadfaya waalidan ku wax dhalay lilmaqduufi dhalay mid dhalay yacnii maqduufkii wa khamsatun shanna filmaqduufi baa laga fiiriyaa midka la caayayee la qadfay wa huwa waxaa weeyaan an yakuuna inuu ahaado qofka la caayay musliman muslim gaal baa zino ku sheegtay wax eh, gaal marka baabkan marka la joogo fiiri muxsan ma ahan gaalka ixsaanka hadda baabkii la joogo waynaan zinada marka la joogo gaalka islaamnimada shardi uma ahayn ixsaanka hadda qadafka marka la joogo baabulqadfi yacni ixsaan waxaa shardi u ah islaamnimo oo ninka gaalka haddii la qadfo ama naag gaal ah la qadfo ixsaan marka iyagu maadaama aynan muxsanaad ama muxsaniin aynan ahayn oynan dhowrsanayn hunaa marka almuxsan huwa alcafiif waay gaalkuna cafiif maaha dhowrsana saasay dhahayn aayadda qur-aankuna waxay leedahay wاladiina yarmuuna almuxsanaati ثuma lam yaأtuu barbacati شhuhadaaءa fajliduuhum ثamaaniina jalda ayb wa huwa an yakuuna inuu ahaado waay qofka la qadfay musliman muslim baaliqan qaangaar caaqilan caaqil ah xuran oo xor ah ayb cafiifan dhowrsan can الzina yani zina ka dhowrsan gaal iyo qof yar cunug yar qof zino ku tuuray iyo qof waalan qof wax ku tuuray iyo addoon qof ku tuuray iyo zaani qof zinaystay hadda ka hor muslimba haba ahaadaba laakiin hadda ka hor buu zinaystay boqol jeedal baa lagu dhuftay waa la musaafuriyey hal sano nin baa marka wuxuu yidhi marka waa zaani yahow buu yidhi ninkaa nin hadda ka hor maxduud oo la xaday way hadda ka hor zino galay way walidaalika marka kanoo kale maqduufkaani shardiga cafiifkii baa maqan qofkii qadfo ma la xadaayo laakiin waa la edbinaan inuu qof hadda ka hor xad laga oogay caayo xaq uma leh xataa laakiin waa la edbinaa siddeetankii jeedal ma yeelanayo macnuhu saas ayb wayuxaddu waa la xadayaa alxuru ninkii xorta ahaa amaaniina siddeetan baa lagu dhufanayaa waalcabdu addoonkiina arbaciina afartan ayb shuruudahaas baa marka loo fiirina wayasqudu waa dhacaa xadulqadfi qadafka xadkiisa waa dhacaa bialaaثati ashyaa buu ku dhacaa saddex shay iqaamatu اlbayinati markhaati soo oogiddeedii ninkii wuxuu yidhi iblaayo waa zinaysatay ay markhaati kaan baa la waaba keenay afartii markhaati waa ka fakaday marka ow amase cafwulmaqduufi midkii la qadfay cafintiisii ninkii la qadfay baa iska cafiyeyba oo wuxuu yidhi ninkaan aniga soo ima caynin ha waa iska cafiyey waa dhacay xadkii waa ka dhacaya cinda shaaficiyati saas waay iyo bacd اlmadaahib nacam madaahibta gobolna waxay qabaan ma dhacaayo sida xanafiyadan umalayna inay saa qabaan nacam oo iyagu waxay leeyihin xadku hadduu imaamka soo gaaro inuu dhacaa maba dhaci kartaba nacam awil aw amase allicaanu licaan fii xaqi zawjati naagta marka la fiiriya yani xaqeedii ayb xadulqadafkii waa dhacayaayoo ninkii waa ka dhacaa haddii uu naagtiisa wuxuu ku tuuray zinada ay tahay haddii uu licaantamo licaanku waxaa weeyaan shay-un yusqitu xadd alqadfi xaddulqadafkii buu ridayaa maxaa yeeley haddii licaan uusan samaynin ninka maxaa ku waajibi lahaana siddeetan jeedalaa ku waajibi lahayd ayb saddexdaas shayna marka waa ku dhacaa ayb haddii marka nin uu yidhaahdo qof mucayana uu zino ku tuuro marka ku sheego qofkii waa yani in loo ciddira bannaan qofkan zinow kugu tuurayay haddii uusan qiranin marka waa zinaystay haa haddii haddii uu sidaa yidhahdo waa ka fakaday ninkan xadulqadaf qofkanna xaddu zinaa baa laga ogaan haddii marka uusan qiranin xadkii baa looga dhufanaa marka xaakimka hortiisiiba wuxuu ka yidhi heblaaye waa zinaysatay xaakimkii marka heblaayadii inuu u ciddira waa marka ma zinaysatay maya hadday tidhaahdo siddeetankii baa looga dhufanaa marka ninkaanjeeda meeshaas marka macnaheedu maahan in imaamku uu raadinayo naagtaas si uu xaddu zinaa ugu oogo gurigeeda inuu uga soo wadaayo si zina ugu caddaato oo hadhow marka xaddu zinaa looga dhufto hadafku iyo ujeedku sidaas ma aha ee ujeedku waxay tahay war waa lagu caayey cirdigaagii baa la galay ninkan ogow xaq buu kaa wataa nacam xaqaas ma ka oofsanaya waa nacam haddii iyada ay tiraahdo war ani ninkan xaq igamaba gelin anaaba zinadii galayna waa baab kale nacam marka iyadaa iskeentay marka nacam sooma fahmi meeshaas marka macnaheedu maahan in la raadinayo xadkii zinada si loo oogo nebigu inuu guryaha u gargaraacayo maaha nacam ayb imaamu shaafici sida uu ku macneeyey meeshaas markuu leeyahay waqdu yaa unays ila imra'ati haada fa in ictarafat farjumhaa labadii nina iyagoo ishaysata u yimaadeen oo mid marka uu yidhi heblaaye ninkaana ka zinaystay saasay ahayd ninki isaga waa qirtay marka boqol baa lagu dhuftay sanadna musaafurisaa loo qoray naagta aad baa la yidhi marka orad bax hadday qirato zinadii soo rajmi ilaa nin baa iyada qabay haddii aynan qiranin marka maxaa imaalahay rajmiga waa dhaca iyadii marka xaqay ku leedahay ninkan zinada ku sheegay oo xadulqadaf baa looga oofinaya ujeedka marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay iyada xaqeeda inay hesho oo loo sheego waayo maahane in iyada zinadeeda lasoo faagfaaga maahan buu leeyahay saddexdaa shay marka xadulqadafka uu ku dhacaa isagana faslun fii xaddi shaaribi اlmuskiri shay muskir ah qofkii yanii cabay xadkiisa caddayntiisiiba u fasal yahay waman shariba khamran khamro qofkii cabo ow amase sharaaban sharaab qofkii cabo sharaabka oo muskiran wax sakhraaminaayo yuxaddu waa la xadayaa arbaciina afartan baa la xadayaa afartankaasna xadiidkii cali baa deliil u ah weliid bnu cuqba ayaa la keenay isagoo khamre soo cabay cuhmaan baa loo keenay laba markhaati ninna waa ku markhaati furay ninna wuxuu yidhi isagoo cabaayaan arkaayey ka kalena wuxuu yidhi isagoo matagaayaan arkaayey buu cuhmaan marka wuxuu yidhi halla xado cali marka wuxuu u dhiibay xasan xasan waa iska soo wareejiyey cabdullahi binu jacfar ayaa loo dhiibay marka cabdullahi binu jacfar baa karbaashayay calina marka waa tirinaya afartan markay gaartay ayuu yidhi xasbuka joog marka jalada rasuulu sala allahu alayh ali wasalama fi lkhamri arbaciina nebiga afartan buu khamrada ku dhuftay wajalada abu bakrin arbaciina abu bakrna afartan wajalada cumaru amaaniina cumar siddeetan buu gaarsiiyey wa kullun sunnatun afartanka waa sunno siddeetankana waa sunno وaxabu alumuuri ilaya haada marka sideetanka inay sunno tahay afartan sunna ay tahay marka nebiga marka afartan buu garaacay cumar siddeetan buu gaarsiiyey siddeetanka marka cumar afartanna waxay ahayd xadkii afartanna waxay ahayd tacsiir dadka markay khamradii ku daateen oo baarihii ay galeen ayaa waxay bilaabeen inay aad u cabaan khamradii markaasuu yidhi sidaan in la yeelo saxaabadii buu la tashtay waxay ku ijmaaceen saxaabada siddeetan in la gaarsiin karo ayb waa marka masale imaamkuna xaqu uu leeyahay cuquubada inuu ziyaadiyo ayb ilaa dadka maslaxadooda iyo isagaa marka ay saaran tahay meeshaan marka wuxuu leeyahay waman shariba khamran khamro iyada cinabka tan laga sameeyaa la dhahaa ow sharaaban muskiranna xagga xugunka sharaab kastoo wax sakhraamiya ama canab ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeya waa soo gelayaa meeshaan ayb waana sida madaahibta jumhuurtoodu ay qabaan khamrada aada cabbaysaa haddii geley laga sameeyey iyo haddii laga sameeyey eh, haddii masego eh, laga sameeyo iyo haddii laga sameeyo sokor laga qasab laga sameeyo wixii laga sameeyaba waa khamro unayb oo nebiga sal ll ly slam waxa uu yidhi kullu maa askara ama kullu muskirin xaraam kullu muskirin khamrun muskir kasta waa khamri cumarna waa kii yidhi wاlkhamru maa khaamara اlcaqla khamri waa wixii caqliga daboolo yuxadu arbaciina afartan baa la xadayaa wayajuuzu marka xadkaasi jeedal miyuu noqonayaa mase mase wax fududoo kab iyo gacan iyo dharbaaxo iyo maryo cimaamad lagu garaaco iyo say noqonay nacam nebiga xilligiisii waxaa lagu samey jiray waxaa in in lagu karbaashay gacan iyo maro iyo nin wax ku dhufto dacaskiisa ku tumo iyo ilaa afartan lagu gaarsiiyo iyadoo waa fududaha xoogaa la fududeena iyadoo marka jeedal ana marka waa axaadiidta qaar bisawdi waa sheegaysaa madhabkana wejka raajixa wejka asaxa ka ah waxaa weeyaan in labaduba ay bannaan tahay haddii la doonana waa jeedal baa loo qaadanaya afartanaa laga tirinaya haddii la doonana dharbaaxo iyo iyo waxaa lagu dhufanayaa iyo kab iyo wax la iyo cimaamad iyo waa lagu gargaraaci karaa waxaana shardiga marka jeldi la samaynayo inaan wejiga lagu dhufanin qofka wejiga in laga ilaaliyo nacam maxaa ninkan kow in laga siiyo ma la rabee cuquuba unbaa laga rabaa wejiga haddii lagu dhuftana waxaa laga yaabaa inuu u dhintaba ama il inay ka baaba'do manaafici xubnihiisii ugu manaafacaadka badan inuu ku waayaa laga yaabaa mana loogu talagelin sidaas ayb oo rasuulka sal ا slam waxa uu yidhi idaa daraba axadukum falyataqi اlwajha midkiin hadduu garaacaayo wejiga haka dhowrsado marka haddii la doonana jeedal waa lagu dhufo karaa haddii kalena sidaas kale waa la yeeli karaa wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa bihi inuu la gaaro imaamkii amaaniina sideetan inuu la gaaro calaa wajhi tacsiiri tacsiir ahaan afartan waaye xadka calaa wajhi tacsiir inuu siddeetan gaarsiiyana waa bannaan tahay oo cumar baa gaarsiiyey cali marka waaa marka haddii afartanka inta siddeetan lagu garaaco ou dhinto ka warran siddeetan haddii lagu dhufto ee uu ku dhinto maxay noqonaysaa markaas cali imaamulbukhaari saxiixiisa wuxuu ku wariyey cali inuu yidhi xad ilaahay xuduuddiisa ka mida oo aan qof ku garaaco oo aan diyo ku bixinaayo m haddii uu igu dhinto aan diyo ku bixinaayo ma jirto ilaa xaddulkhamri maahane maxaa yeelay annagaa ziyaadinay buuyi afartanuu ahaa afartanka kale annagaa ziyaadinay marka haddaan annaga ijtihaadkeenna gacanteena ku ziyaadinay ninkii ku dhinto ama wax ku noqdo waa magdhow baan siinaynaa diyo tacsiirta iyo marka xuduuddu meelahay ku kala duwan yihiin waayo marka meelahaasna tacsiirta xuduudda waxay uga duwan tahay waa laga shafeeci karaa kow xuduudda lagama shafeeci karo ninkii tacsiirta ku dhinto waa la diyeynaa diyuu leeyahay ijtihaadkeeda imaamkaa iskale saddexdaas ku kala duway xuduudda wax lagu ijtihaadaayo maa wax qur-aanka iyo sunnada ku jira waa iyada xuduudda ijtihaad male iyada koo waa muqadar kitaabka iyo sunnadaa qadareen xuduudda haddii imaamka la soo gaarsiiyo qof ka shafeeci karo oo ninkan ha layska daayo dhihi karo ama anaa yacnii ani madaxayga halagu dhaafo ma jirto ayb haddii tacsiirta lagu dhinto dhexdeeda waa la magdhabaa jirto laakiin xuduudda ninkii ku dhinto waxba maya iyadoo boqolkii jeeda lagu dhufanayo zinada kow ninkii hadduu dhinto awalna jiro aan lagu ogeyn maalan soo caafimaad qabee lakin iyadoo lagu wado un jeedalkiiba iska dhinteen iyadoon lagu tacadinin wax laga rabo male imaamka marka laakiin haddii tacziir uu ku dhinta marka iyadoo la tacziiraayo ayuu dhintay maalan ta'diib iyo waxaa loola dan leeyahay waa waa magdhabaan imaamku marka ma wuxuu ka bixinaa qasnada dowladda mase wuxuu ka magdhabaa isaga eh, caaqiladiisa caaqilatuhu baa laga rabaadiyada saddexdaa meel marka tacziir iyo xuduud farqiga udhexeeya saddexdaas faariq baa udhexeeya xasuusnaa wayejibu calayhi marka korkiisa waxaa ku waajibaya biaxadi wayejibu uu waajibaya calayhi korkiisa wayejibu uu waajibaya alxaddu xadkii calayhi cala shaaribi kii qamrada cabay korkiisa ayuu ku waajibayaa biaxadi amrayni laba arrin middood bilbayinati markaati aw iliqraari ama iqraar markaati in lagu helo laba markaati ama inuu isagu qirto goormuu qirana marka soo sakhraansana maya kastoo caafimaad qaba inuu khamrigan aniga caba yidhaahdo goor maa laxadaya haddana isagoo sakhraansan maa laxadaya mase markuu caafimaadaa laxadaa nacam markuu caafimaado oo uu sakhraankii ka caafimaado eeuu yacnii miirkiis ou taam yahay markaasaa xadka lagu dhufanana ee ninkaanu iska cabsan oo sakhraansanoo miirkiisaba maqan yahay ma laxadaayo maxaa yeele cuquubada inuu waxaan xusuusnaado oo uga joogo oo ceebsadaa la rabaa isceebsado laakiin nin khamri ku jiro daroogaysan muxuu og yahay ma kala oga haddii maanta dhan la dakraayo ama la dilaayo xataa waxaa laga yaabaa inuu iskaga socda markuu sakraanka ka baxo waay marka la dilaayo saasaa madhabkuna leeyahay waana sida sawaabkaa saas markuu leeyahay marka bilbayinati aw iliqraari marka muxuu diidayaana walaa yuxaddu ma la xadaayo bilqay-i matag khamrow ma tagayaa ma lagu xadaayo walistinkaahi iyo waa ka soo uraysaan khamradii waa la ursaday maalan khamradii baa soo urtay ma lagu xadaayan ayb madhabka isagu sidaanu qabaan laakiin cumar iyo yacnii aahaarta gobol waxay tiri cumar maymuuna cabdullaahi bnu mascuud saddexdaas saxaabi bisanadin saxiix mid walba waxaa uga sugnaatay in raa'ixada khamrada urkeeda inay wax ku xadeen yaa ka sugnaatay saxaabadaasna cabdullahi bn mascuud isagoo meel joogo ayaa aayado qur-aan u akhriyey mid baa marka wuxuu yidhi war aayadahan waa qaladay buu yidhi aayadda sidaas maahane waa sidaan si qaldan buu u akhriyey marka waa la ursaday marka raa'ixadii khamradii baa ka soo sheertay ninkii markaasuu ibnu mascuud wuxuu yidhi najaasna waa cabaysaa ilaahay hadalkiisana waa ku iftirooneen waa ku xadayaa buu yidhi marka afartankii jaadal xadkii khamradii buu ku dhuftay marka marka waxay tusaya marka in bimujarad urkeeda ninkaan hadda mana qiranin markhaatina ma soo mama keenin cumarna sidoo kale isagana naam maymuuna zawji nebiy sal l slm iyadana sidoo kale naam ayb ahlu cilmiga in badanoo ka midana way ku tageen sidaasoo khamrada urkeeda in lagu xadaayo qofka bimujarad raa'ixadeeda ayb laakiin madhabka shaafici iyo yacni a'immada qaar badanoo ka mida iyagu abu xaniifa iyo waxay qabaan raaixada inaan waxba xad aanu ka imaanaynin marka tan laftirkeeda goormaa la xadayaa qofka markii khamro urkeedaa lagu xadayaa marka laleeyahy waa haddii uusan sheeganin wax markaas yacnii xadka lagu riixo maalan wuxuu yidhi war anig khamradii waa cabay laakiin khamradii waa ka soo uraysaa waa ku qaldamayu yidhi maalan meel aan biyo ku ogaa ashuun biyo lagu shubi jiro on ka cabi jiray ayaa khamro lagu shubay waa darsaday waa cabay khamre inay tahaan arkayn malxadaay markaasna maxaa yeelay wax xadka lagu shubhow sheegtay waa laygu qasbayu yidhi nacam shubha waay anoo cunto cunayaan halkaas waxaa ii fadhiistay cuntadii nacam biyo iyo wax aan ku dejiyo ma leh indha taagtaagaan galay inaan inaan dhintaan halis u galay waa isku furanayay marka naftaan ku badbaadsanayay qab ayaan siiyey marka nacam marka maxay kaaga soo uraya ma lagu xadaya markaas shubha ku qumtay qofkaas nacam laakiin haddii shubha aysan jirin raa'ixadaas in loo xado saddexdaas saxaabiyey ka sugnaatay walaa yuxaddu biاlqay'i wاlistinkaahi faslun fii xaddi sariqati sariqadii xadkeedii axkaamta ku soo aroortay caddayntiisiiba u baab yahay wa tuqdacu waa la gooyaa yadu saariqi tuugga gacantiisaa la jaraa bialaaثati sharaa'ida maca alaaثati sharaa'ida saddex shardi lala qabo an yakuuna inuu ahaado waay qofka saariqee waxaday baaliqan qaangaar cunug yar haddoo waxada gacan lagama goynayo caaqilan inuu ahaado qof caaqilo majnuun baa baxay wa an yasriqa inuu xado nisaaban nisaab inuu xado qiimatuhu nisaabka oo qiimihiisu rubcu diinaarin uu yahay rubcu diinaar wax la eg inuu xado ayb rubcu diinaar wax la eg inuu xado markaa ayb marka waa hal garaam oo dahaba ah meelahaas rubcu diinaarkuna siddeetan iyo xoogaagii hadday labaatan tahay labaatankii diinaar hadday siddeetan iyo shan la eg tahay halkii diinaar marka muxuu la ekaanaya afar garaam iyo jajab afar dhibic labaatan iyo shan rubicii marka muxuu sii noqonaan hal ilaa hal diinaara afar garaam la eg iyo jajab yar halkii marka muxuu la ekaana halkii eh, eh, rubcu dinaarkii hal dinaar afar marka loo qaybiyey qaybteed muxuu la ekaanayaa afartii hal afartii waxaad u qaybisaa marka afar afar afar u qaybi meeqaba marka waa hal hal garaam taqriiban meelahaas marka hal garaam oo dahaba ah, qiimihiisu meeqou joogaa baa la leeyahay waqti dhexdaan afartan meelahaas uu joogay afartan ilaa afartan iyo shan afartan iyo lix meelahaas afartan iyo lix meelahaas uu joogay marka afartan iyo lix dollar oo kale wax la eg hadduu xado marka gacangoynti ayb waan yasriqa nisaaba nisaab inuu xado marka qiraamka laftirkiisa qiimaha la qiimeynayo suuqan naagahan wax ku gadaan lagama qiimeynaye maxaa yeeley iyagu kuwaan gedisley waa faa'iiday saartaan ee waxaa laleeyahy dahabku adduunka meequ ka joogaan garaam dahaba sidiisaba qiimaha uu la egyahay meeqo wayn waa in marka la fiiriya suuqyada caalamkee dahabkan ayb haddii marka websaytyada qaar la fiiriyo waxaa la helaa qiimihii dahabkaa soo baxaana dahabku meequu joogaa adduunku ka joogaa dhowr suuq baa isku fiirinaya marka ilaa afar suuq oo kale celcelisaa laga qaadanayaa qiimahaasaa marka gacanta loo goynaa zakadu waxay ku laasimaysana waa qiimahaas waxaa laga yaabaa dahabkan qiimihiisa inuu maanta yahay soddon maalan suuqyada caalamka uu ka yahay naagahan iyaga faa'iiday ka raadinaan afartan oo kale inay toban dollar saartaan kan maa la xisaaba marka mase kan kale qiimaha shaygaana naga rabnaa wa an yasriqa inuu xada nisaaba nisaab qiimatuhu qiimihiisa rubcu dinaarin uu la egyahay xageebuu ka xadayaani min xirzi milihi shaygan masruuqee la xaday meesha lagu ilaaliyo isagoo kale inuu ka xado maxaa baxaya marka wixii aan nisaabkaas dhammayn ayuu xaday baa baxay marka wa an yasriqa horta markuu leeyahay sariqadii marka meeshaa waxaa baxday dafidda iyo qofkii wixii laga dafa iyo iyo wixii la boobo iyadoo loo jeedo ayuu qori ku qabtay wixii iyadoo la arkaayo ka qaatay kaas dhac waa xaddu xiraabo iyo baabkeedu gelaa nacam sariqadaan ma gelay isagoo saa ugu jeedin buu marka wixii daf ka siistay waana la cararay waa dafay ma ka waajibayo qaci iyadana maxaa yeele tuugnimo maaha wax la xaday maahan kaas ikhtilaasaa la dhahaa khiyaanada iyadana been buu u sheegay waa sirsiray lacagtiibuu markaa wax saas waa u khiyaanay lacagtiisii sidaasu uga qaatay male iyadana qaci male taasna an yasriqa marka kaasaa baxay nisaaban qiimatuhu rubcu diinaarinna wixii ka yaraa baxay waa la qiimeeyey wixii uu xaday maba dhammaba rubcu diinaar gacan goyn ma laha ayb min xirzi milihina waxaa baxay wax bannaanka iska yaalan alaab bannaankaas iska taallo u qaatay ninkan ma gacangoyn male iyadana ninka iska lahaaba u celina dabcan waa waajib inuu u celiya ninka iska lahay laakiin gacangoyn ma gaaraayo nacam min xirzi milihi markuu leeyahayna shay walba meel la dhigtou leeyahay nacam dahabka meel lagu xaraysto u leeyahay doolarka meelaa la gashtaa dharka meel la dhigtaa jiro ayb wax walbaa marka maacuunta meelaa la dhigaa maala maacuunta dadku waxay dhigtaan jikada dahabkana jiko lama dhige waxaa la dhigtaa qolka jiefka kaasfoortaa lagu xiraa dahab meel jiko iska yaaloo kale ama lacag dollar oo albaabka banaankiisa layska dhigay daydka la dhigtay iyo kale oo iyadoo isku rasaysana halkaas layska dhigay qofkii albaabka soo galaba ishiisaa ku dhacaysa xirsulmitli inaan laga qaadin baa laga yaabaa wax walbaa marka meesha iyadoo kale qofka ou dhigto dadka si eh, curfigooda meesha ay dhigtaan haddii laga qaadaa qadcigu oo waajibayaan min xirzi milihina marka sidaas kale ninkan marka tuugga gacangoyn keliya kuma waajibayso waxaa ku waajibaya gacangoyn iyo maalkii uu soo xaday oo ninkii iska lahaa uu celiyo ayb maalkana waa qasab inuu celiyo hadda waa dahaaye marka waa inuu celiyo haddii aanan hayninna waa waa qiimihiisaa laga rabaa inuu gudo ayb shuruuddii marka qadcigu waa shuruudahaas ay leedahay marka xuduudda alxuduudu tudra'u bishubuhaat shubaha hadday timaado waa la dari'inaa naam maxaa shubha noqon kara maalan maalka waxbuu ku leeyahay maalan wuxuu u arkaya inuu xooli wax ku lahaayo o kale maalan maalkii dowladdo kaleu qaatay waa cunay waa xaday waa khiyaanay dembi weyn waay laakiin qaci maka waajibayo lanna qaybuu ka yahay isaga laftirkiisa xoolihii isaga waxbuu ku leeyahay waxaa shardi ah xoolahan ou xaday inuusa isaga waxba ku lahayn haddii uu wax ku yeesho waa nin khiyaano wax ku cunay waay baab kaluu leeyahay qaci iyo male isaga aabbihii baa wuxuu qaatay maalkii wiilkiisii waaba maalkiisii oo kale wax gacan gooyn male taas haakada min xirzi milihi ou ka qaado laa milka taasuu marka sheega hadda waa kana laa milka milki lahu isaga ounan u sugnaanin fiihi maalkaa dhexdiisa ounan ku lahayn waxaa la xaday u xaday waa inuusan milki ku lahayn haddii uu milki ku leeyahay gacan goyn male marka falaa qaطca bisariqati maali aslin wa farcin lisaariqi walaa bisariqati raqiiqin maala sayidihi addoonaa sayidkiisa maal ka xaday shubha ku jirta marka maalka isaga waxbuu ku leeyahay addoonkan laftirkiisa oo waa laga dhaqaaleeyaayo waxbuu ku leeyahay asal baa farac wax ka xaday farac baa asalkiisii wax ka xaday wiil baa aabihii wax ka xaday aabbaa wiilkiisii wax ka qaatay ma waxaasoo dhan gacan goyn male wa tuqdacu xaggee la goynaa marka gacantii marka wa tuqdacu waa la jaraa yaduhu yadu saariqi tuuga gacantiisa alyumnaa midig midigeysay baa la jaraa gacantiisi midig min mafsili اlkuuci kuuca curcurka kala bixiisa laga bilaabo yaa laga jaraa gacanta marka meesha la jarayo halkaas midigta halkeedaas kala baxaas meeshay ka kala baxdo oo sidaasu ayaa nebigu uu gooy gooyey salى اllahu عalيyه wali wasalam midig bay ahaanaysaa marka halkaa marka kala baxaas calaa casha kale baxeedana waa la jaraa ayb yaa laga rabaa marka inuu dhiig joojinta iyo tolmada iyo waxyaabahaas yaa laga rabaa waxaa laga rabaa qofka eh, qaadiga dowladdaa marka waxaas o dhan lagu leeyahay haddii intuu kow iska sii iska tago falalaq dhiiggii ka yidhaahdo u dhinto waa lagu yeelana isagana oo xasmi iyo dhiig joojinta anbaa laga rabaa daadigaa laga rabaa ayb waxaa kaloo iyada marka watuqdacu waa la jaraa yadduhu lyumnaa gacantiisii midigaysa min mafsili اlkuuci curcurka kala bixiisii ayaa laga jaraa ayb ayb wax markiiba jarayana waa la rabaa in lagu jara ayb wax maanta dhan marka yacnii midi aan af lahayn maanta dhan lagu kelkilo lagu kelkilo xadiidkii nebiga wuxuu ahaa faidaa qataltum faaxsinu اlqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa waliyuxid axadukum shafratahu waliyuxid biixatahu qisaasta iyo axkaamtan goynta iyo sida ugu yacnii fudud in loogu fududeeyo qofka fain saraqa hadduu xado haaniyan mar labaad qudicat rijluhu lugtiisii baa la gooyay alyusraa bidix mar labaad haddii uu xado gacantiisa bidixaa la jaraa lugtiisa bidixaan ujeedaa ayb oo waxaa laga jaraa iyadana marka hoos meesha anqowga cagta meesha ay kala goyskeeda ayaa laga jaraa ayb tuugii haddii u dhowr jeer wax hada laakiin oo hal mar un maxkamaddii la keeno hal gacan goyn lou leeyahay ogow ha u qaadanin qofbuu wax ka xaday qof kaloo haddana wax ka xaday labadii qofaa meeshii keentay ninkan see la yeela hal gacan un baa laga jaraa ee ma la dhahayo ninkan gacantaana loo jaray ninkaana lugtaan baa loo jara ma la dhahayo ee marka sariqatu miraaranta la sheegayo waxay tahay marbow waxaday xadkii baa laga oofiyey mar labaadoo waxxaday maxkamaddii baa la keenay markaas waa lugta bidixdaa marka laga jarayfain saraqa haddii ou waxada haalian mar saddexaad qudicad yadhu lyusraa gacantiisii bidix baa la jarayaa min mifsali اlkuuc fain saraqa raabican mar afraad haddii uu xadana qudiicad rijluhu lugtiisii baa la jarayaa alyumnaa midigaysay ayaa la jarayaa fain saraqa hadduu xado bacda daalika intaa kadib haddana cusira tacsiir buu leeyahy marka xabsi waqiila waxaa la yidhi buu yidhi marka yuqtalu waa la dilayaa sabran ama waa la tooganaya ama xabsi baa lagu dilaan xabsi buu iskaga jiraan laakiin qatligan waa la nasakhay walidaalika qiila buu ka cabiray isaga culamada qaarna waxay dhaheen qatliga lama nasakhina haddii loo arko inuu mufsid yahay oo ninkan tuugnimadiisu ay yacni bulshadiiba dhib ku tahay marka shanaad in haddii tacsiir ahaan loo dilo dhib ma lahan bay dhaheen qaarkood ayb marka isagana marka sidaan abubakar baa sidan ku tegey oo abubakr baa sidaan oo kale sameeyey baa marka ahaarta meeshaasay ka qaadanayeen bacdi ahlilcilmina waxay dhahayaan sida cali oo kale mar haddii la gooyo hal gacan gacanta midig iyo lugta bidix haddii la jaro bis wax dambe ma laha tacziir un bay noqonayan wax intaa ka dambeeya oo iyagu waxay leeyihiin qofku laba nis buu ka koobmaa qayb midig iyo qayb bidix yacnii qayb walbaa in hal laga gooyo laakiin hal qayb in labadiiba laysku gooyaa ma wanaagsanay leeyihin oo qofkii marka waaxidiisii haddii kulligood la wada jaro waxay leeyihiin waa diidayeen iyagu waay waa in tacsiir loogu bedelo mar haddii labadan la jaray lug isdhaaf iyo gacan isdhaaf haddii la gooyey wixii ka dambeeya tacsiir bay noqonaya laakiin abubakar marka isaga gacantii bidixeyd buu gooyey markii midigtii iyo bidixdii laga jaray lugtii gacantii midig iyo lugtii bidix markii saddexaad abubakar gacantii bidixuu gooyey markaa labadiisaan dhinaciisaan bidix waxay noqonayeen dhinac marka isaga dhanba wada baaba'san buu noqonaa ayb ayb faslun fii qaadici ariiqi qaadicu ariiqi axkaamtiisii caddaynteedii buu fasal yahay wa quaacu ariiqi kuwa quaacu ariiqoo isbaarada dhigto oo jidadka gooyo calaa arbacati aqsaamin afar qaybood korkood yay ahaadeen marka qaadicu dariiqa ama waddo magaalada bannaankeeda ha u taallo ama magaalada dhexdeeda ha u taallo isku mid waa nacam bal magaalada midda u taalla ka daranay culimmadu dhaheen nin soo dhigtayba waa nin dadkii u jeedo meeshaa dadka ka shuftaysanayo baabuurka u arko xabadda ku furaayo nacam oo waxa uu arkana ka degsanayo kaas baaba laga yaabaa inuu dadka iska qarinayo oo meel duur a gala nacam laakiin midkan magaalada dhexdeeda ku samaynaya waa nin aad usoo dhigtay marka dariiq labadaba waa la dhahaa bay dhahayna bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin magaalada midka ku samaynayo ma ahan sidaas nacam maxaa yeele magaalada qofka cid u gargaarto iyo iyuu heli karaa hadduu qayshado qofka musaafirka ah ama qofka beledka joogo nin kalaa ka soo gaari kara oo ka dhici kara nacam laakiin inaga waaqicaan haddaan fiirina yaa kaa celi karaba nacam ayb male nacam ayb qaadicu lagu og yahay oo meeshaas u taallo oo laga yaabo weliba xataa ninkii iska celiyaba xataa ee wax ka dilo berri odayaal ay gogol usoo gelayaan oy leeyihiin keen ninkan qaadic warkiis dhaaf nacam ninkan reer hebelaa laga dilay keen dhahayaan yacni maxaad malaynay markamarka wa qutaacu dariiqi qutaacu duruqa kuwa jidka galo calaa arbacati aqsaamin afar qaybood korkood yay ahaadeen in qataluu hadday dilaan walam ya'khuduu aysan qaadin almaala maal aysan qaadin qutiluu waa la dilayaa in qataluu haddii ay dilaan walam ya'khuduu lmaala maal aysan qaadin dadkay dilaan bis un waxay rabaan inay taxqiijiyaan nabadgelyo inaysan jirin bis maal ma rabaan jidkay galaan waa xabadeeyaan baabuurta dadkay dilaan sidaa hadday yeelaan walam ya'khuduu lmaala maal aysan qaadin qutiluu iyagana waa la dilayaan fain qataluu hadday dilaan wa akhaduu lmaala maalna ay qaataan dadkana waa dilayaan maalna waa qaadanayaan qutiluu waa la dilayaa marka maalkaasna waxaa shardi a ah marka nisaabu sariqa ee ka badan inuu noqdo dadkana waa dilaan maal nisaabkii sariqada ka badanna waa qaadaan qutiluu waa la dilayaa wasulibuu waana la xirayaa alwaax baa lagu taagayaa laakiin goormaa la taagaa marka markii la dhaqo oo la karfaniyo oo lagu tukado kabacdi ayaa saas martiir lagu xirayaa fain qataluu haddii ay dilaan wa akhaduu almaala maalkii ay qaataan qutiluu wa sulibuu wain akhaduu hadday qaataan almaala maalkii ay qaataan walam yaqtuluu aynan waxna dilin tuqaacu waa la jarjarayaa aydiihim gacmahooda iyo arjuluhum lugahooda la goynayaa yanii gacanta midig iyo lugta bidixaa laga jaraa min khilaafin si isdhaafa loo goynaa waa ku laabteen marka mar baasaa la yeelay haddana mar labaad bay ku laabteen waa la qabtay kuwa kale haddana la jaraa isdhaaf markii hore midig iyo bidixay ahayd haddana mar kaley ku laabteen shuftadii iyo isbaaradii waa la soo qabtay lug gacanta midig iyo lugta gacanta bidixaan ujeedaa iyo lugta midig ayaa la jaraa marka oo marka sidaasaa marka si isdhaafa marka loogu loogu jaraa fain akaafuu hadday cabsiyaan asabiila waddada un keliya maalna ma qaadaan dadna ma dilaan laakiin dadkay cabsiiyaan walam ya'khuduu oo dadkii musaafirkii baa baqaaya ayb kuyaa meeshaan ku jira iyo meeshan waa lagu jiraa iyo laakiin maal ma qaadaayaan iyaga nacno dadkay guulguulayaan walam ya'khuduu aysan qaadin maalan maal walam yaqtuluu aynana dilin wax xubisuu waa la xabisayaa wacusiruu waana la tacsiiraa xabsi baa la dhigaa marka dhisaa yihiin waman taaba qofkii towbad keeno marka madhabku sidaan waayo insaan loo kala saar saaro ma jira marka wax la yidhaha ma jiro iyaga jariimadooda cuquubaduna ay la ekaanaysaanayb waman taaba qofkii towbad keenoo minhum iyaga ka mida nin iskiis buu u towbad keenay wixii waa ka soo baxay war aniga ilaahan usoo laabtay magaaladii baan usoo galay waman taaba qofkii towbad keenoo minhum iyaga ka mida xaal uu iyaga ka mid yahay qabla alqudrati intaan la qabanin ka hor qabla اlqudrati awood calayhi isaga dushiisa lagu yeesho ka hor yacnii intaan lasoo qabanin gacanta lagu soo dhigin isagaa issoo dhiibayba saqaطad canhu waxaa ka dhacaya xaggiisa alxuduudu xuduuddii wa ukhida biاlxuquuqi xuquuqdiina marka waa loo qabanayaa haddii isaga lasoo qabtay wax ka dhacaya male xaq alle iyo xaqii bani aadamka midna ma dhacayo marka sidaa aan sheegnaa la yeelaa laakiin intaan la qabanin isagii baa isa soo dhiibay laba u kala qaad marka wixii uu geystay waxa uu geystay haddii ay yihiin wixii xuduud fii nafsihi isaga ku saabsan hadda ogow nacam wixii isaga fii nafsihi ku saabsan waa ka dhacaya waa laga dhaafaa nacam lugii gacan isdhaaf la jara iyo yacnii dilkii iyo waxyaabihii aan soo sheegayna qaar eh, xabsigii iyo wixii isaga xad u ah oo fii nafsihi ku saabsan waa laga dhaafaya wixii xuquuq ah laakiin waa lagu leeyaha xuquuqda maxay noqonayaan intuu isbaarada u taallay baa qof buu ku dilay qof buu ku dilay ayb markhaati baa loo haya ama isagii baaba qiran qofkii uu ku dilay marka dhiiggiisii weliyulmaqtuulkii marka dhiig buu ku leeyahay ninkan waa loo qisaasa hadduu qisaas dalbado amase maahane qof buu maal ka qaatay maalkii celi baa laleeyahay xuduuddii waa laga dhaafay laakiin maalkii iyo wixii qisaas lagugu leeyahay ma laga dhaafayo marka fii nafsihi iyo fii hayrihi baa loo kala qaadaa fii nafsihi waa la dhaafaa laakiin waxa uu hayrkiis ka qabo oo xuquuqa ah waa lagu leeyahay fasl fii axkaami siyaali wamaa tutlifhu lbahaa'imu yb siyaalkii axkaamtiisii xadgudubka axkaamtiisa iyo wamaa waxa tutlifuhu lbahaa'imu xooluhu ay baabi'iyaan xooluhu waxay baabi'iyaan iyo waxa qofka soo xadgudbo saa'ilka ah axkaamtiisa waman qusida qofkii loo qasdo biadan dhib loola soo qasdo fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda ow maalihi ama maalkiisa ow xariimihi ama maxaarimtiisii gabdhihiisii iyo xaaskiisii iyo dadka faqaatala dagaalamo can daalika kaagaas xaggiisa markaa yacnii ka dagaalamo waqatala wax dilo falaa damaana damaan calayhi korkiisa ma ahaanin falaa damaana markii la yidhaha isdilaaxu wuxuu yahay diyana lagama rabo qisaasna laga laguma laha jinaayaadka iyo abwaabtan haddii la yidhaha waxaasi damaan male macnaha laga wadaa waxay tahay laa qisaasa walaa diyata calayhi wax lagu leeyahay male ninkaan xaggaas ka baxaa weliba marka waxaa la arkaaba inuu waajibo isdifaaciddaas mararka qaar marka uu waajibayo waxay tahay haddii in laga sinaysto xariimkaagii oo kugu soo xadgudbay ninkaani inaad dagaalantaa waa waajib markaantaas waa mid waxaa kaloo waajibaa haddii qofka kugu soo xadgudbay gaal ou yahay nacam waa gaal adigiibuu kugu soo xadgudbay waa waajib iska difaaciisa naftaadii inaad u makaniso maalkaagii inaad u makaniso maya maxaa yeele haddaan naftaadii u makaniso waa ku ihaanaysanana wujuub iyay ku sheegaan culammada qaarkood haddii intaa wixii ka soo harayna qof muslima ah gurigaaga kugu soo galay adiga naftaaduu rabaa inuu ku dilo cindo idin marka waa kuu bannaan yahay inaad iska celisid oo la dagaasho haddaad dishana adiga waxba laguma haysto hadduu ku dilana shahiidaa tahay haddii ay dhacdo marka inaad naftaadii iska dhiibto oo niya ani ku dili maayo haddaad tiraahdidna waa iyaduna wax dhiba ma laha waa yeeli kartaa oo xadiidkii nebiga baa waxaa kun khayra bni aadam labadii aadam inaan ilmihiisii kii khayrka badnaay noqo lain basata ilaya yaddaka litaqtulanii ma ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulaka kaas iyo kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil axaadiidtaa marka waxaa weya saaysan waa iska furan tahay markaas oo kale haddii laakiin uunan sidaas qaadanin gurigiisana loogu soo galay naftiisana la rabo ou dagaalamo wax dembiya looma haysana ee uunan ku xadgudbin dagaalka markaasna ninka haddaad ul isaga celin kartid haddaa xabad ku dhufato de markaas waa damaanaya ayb waxaa weeyaan marka alakhaf alakhaf haddaad samaysid intii sharciga kuu intaa isaga celin kartid baa isaga celisayba isagaa xabad wato xabaddii baad marka kula dagaalantay waa yeeli kartaan ayb ibnulmundir marka wuxuu leeyahay kitaabkiisa ishraafka xaalad xaalad laga reebaayo male waqti waqti kaso laga reebaayo ma laha waa caam axaadiistan ilaa hal xaalad maaha xaaladdaas marka wuxuu ku sheegay waxa wax dilaayo oo gurigaaga kugu soo galay hadduu yahay imaamkii ninkii muslimiinta xukumayay haddii uu yahay hala dagaali naftaada markaas iska dhiib waa yeeli xaaladdaas maxaa yeele wain jalada dahraka wa akhada maalaka iska sabruu yidhi nebiga sal l slam taas xaakimka waa muslim waa jaa'ir gurigaagii inuu ku dilow rabaa maalkaagiibuu rabaa inuu qaato waxba ha dagaalamin iska sii maalkii ayb xaaladdaas axaadiiaan u haynaa ayuu yihi ibnulmundir wixii ka soo haray intaas laakiin man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidii gelin culimmadii marka a'imadii marka salafku saasay leeyihin tafaasiil badanna waa ku jirtaa waman qusida biadan fii nafsihi ow maalihi ow xariimihi faqaatala dagaalamo can daalika kaa xaggiisa ka dagaalamo waqatala dilay falaa damaana marka waqaatala waxaa shardi a ah, laakiin inuu dagaalamo intii loogu talagalay qofkanna inuu yahay qof isaga naftiisii iyo maalkiisii loo soo doontay bicaynihi dariskaaga ka waran marka haddii naftoodii maalkoodii lasoo aaday iyo xariimkoodii ayagina iskama celin karaanoo ma awoodaan haddaa u kaalmaysa iyadana waa yeeli kartaa wax dembi ma aha oo yani adaa iyaga marka unsur akhaaka daaliman ow madluuman hadduu madluum yahay ka celi baa lagu yidhi nacam adig naftaada keligeed maaha nacam ayb minhaajka imaamu nawowi macnahaas oo kale u ishaaraha nacam ayb marka difaacu jamaaci waa noqon karaa haddii gurigaan iyo guriga ku xigo markay isu tagaan ay ninkan soo xadgudbay ay iska celin karaan laakiin mid mid aynan isaga celin karin xigmad maaha in la yidhaha nin walbo ninka kale uma tegi kartid ninka daalimka kan buu dilayaa maalkii naagihii buu ka kufsanaa kan kale u tegaya waa ka adagya waa dilayaa maalkii naagihii buu ka kufsanaa xikmad sharci ah marka maahadad marka waxaa arkaya fiqigoodu uu gaaray inay dhahaan qofka keligiisa waa isdifaaci karaa laakiin jamaaci maya qof kale oo agtaada lagu dilaayo ma u tegi kartid ma fahamsan falaa damaana damaan calayhi korkiisa ma aha inqisaas iyo diye midna laguma lahan wa calaa raakibi daabbati daabadda midka fuushani korkiisa waxaa damaanu maa shay damaankiis atlafathu ay baabi'isay daabatuhu daabaddiisa xooluhu laba xaaladay leeyihin ayaga waagii hore dabcan baabuurtan ma jirin hadda laakiin waxaa gaadiid ahaan jiray faras ama ama ama rati ninkii rati buu saaran yahay isagii baa wato maalan waa fuushan yahay wixii ratigaas uu baabi'iye marka ninka fuushanaa laga rabaa ratigii asagoon la saarnayn keligiisba wax baabi'iyey waxba lagama rabo qofna ninkii iska lahaa laguma laha waxba maxaa yeele nebiga wuxuu yidhi alcajmaa'u jubaaru aflayda xooluhu waxay baabi'iyaan waa hadur wax ka soo qaad ma leh dadka qaar marka xadiidkaas waxay u qaataan xoolo waxay dilaanoo dhan waxba lagama rabo nacam haddii xoolaha adiga aa waddo ama adiga aad saaran tahay adaa lagaa rabaa marka nacam waa damaanay nacam laakiin markay keligood yihiin waay marka jubaar la leeyahay wax ka qaad male ayb meeshaan marka iyada baabuurta hadda waxaa soo korodha baabuur baabuur baa qofka uu wadaa daabaddaas baabuurkaa waxay disho ama ay baabi'iso waxaa laga rabaa qofka wado maaliga maana ninka wadaa lagu leeyahay kan wado ayaa laga rabaa nafsuhu wixii uu dilo ayb oo diyadii marka isagaa laga raboona haddii uu khata ku dilo haddii kalena waxaa laga yaabaaba in qisaas ka waajibaba see marka maxaa lagu dabdinaa fuqahada hadda culammada kolley hadda masaa-isha nawaasisha iyo ka fadwoodo waxay yidhaahdaan qofka waxaa loo fiirinaa inuu yahay muqasir iyo hayru muqasir ninkan baabuurka wado isagoo muqasir ah oo gabood falay oo xadgudbay haddii uu wax dilo wixii uu dilo isagaa loo haystaa waa camdi nin wax ku dilay <clears throat> ayb marka maalan baabuurkii waxaa la yidhi intaas ha lagu wado istiqraa ee markii la sameeyey waddadan dadaa isticmaalo ilmo yaryaraa maro iskuulaa ku yaallo dugsi baa ku yaallo waxaa la arkay soddon inaan laga badinin markaas wuxuu iskaga wadaa boqol nin kas wax u dilay waayo ninkaas waa nin wax u dilay oo kale waay asagii baa ku dhintayba nacam isoo saas u wado waa nin isdilay sheekh ibnu cuthaymiin saas u jawaabay hadhow marka in la yidhaha maahan deliil maxaa u deliila yaa xaday karo isbiidka iyo yacnii xawaaraha lagu socda yaa xadayi karo diinta maa xadaysay aayad maa xadaysay baabuur ma jirin xilligii qur-aanka uu soo degayey marka laakiin qiyaas waxaa jira marka jiray oo kitaabkii sunnadii marka asal waaye qiyaas baa laga qiyaastaa iyagana ayb meel soddon lagu wado ilmo ay marayaan haddaad boqol iskaga wado adig ood guryo baabi'iso oo dad disho naftaada halaagto adaa is halaagay dadkana waa halaagtay arrinkan marka taqsiirka in laga fiiriya marka isagoon muqasir ahayn wixii marka uu baabi'iyey maxay noqonahay marka looma haystamaalan baabuurkiibuu wadaa intii loo sidii loogu talagalaybuu u wadaa qof baa ka dhacay baabuurkii maalan baabuurkiisii saarnaa waxba laguma laha maadaama uusan muqasir ahayn hadduu bareegii ku xadgudbay ama uu ku xadgudbay xawaarihii iyo waa magdhow waa laga rabaa markaas ayb korkiisii diya ahaanayso marka taqsiir iyo taqsiir la ku xadeeyaan culimmada waktigan kullin intaan ka fahamsanahay wa calaa raakibi daabbati damaanu maa shay damaankiisii baa korkiisa atlafathu ay baabi'isay daabatuhu daabadiisii ay baabi'iso